رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli waxaan ku dhex jirnaa kitaabka shujaaca faslun fi arkaani asalaa arkaantii salaada ayaanu gelaynaa waa fii arkaani salaa arkaanu salaati salaada rukniyaalkeeda thamaaniyata cashara ruknan waa sideed iyo toban rugni rukniyaalka iyo tiirarka ay salaadu ku taagan tahay waa sideed iyo toban kow anniyatu waa niyada waalqiyaamu maca alqudrati waa istaag in lagu tukado haddii awoodi ay jirto haddii qudro iyo awood uu uleeyahay qofku inuu istaag ku tukado hadduu kari karin inuu istaag ku tukadana markaa fadhi buu ku tukanayaa ama jiif wa takbiiratu alixraami waa midda saddexaad takbiiratu alixraami waxaa laga wadaa qofku markuu salaada gelaya inuu xirto wuxuuna ku xiranayaa takbiir oo allaahu akbar ah magacyada ilaahay oo dhan hadduu akhriyo allaahu akbar ku xir uu ka taguu ku xiranin inta kalena uu ku xirto laga yeeli maayo takbiir waa inay ahaata allaahu akbar uu ku xirtaa alraxmaan buu yiri alraxiim buu yiri aljabbaar buu ku xirtay laga yeeli maayo waa inay ixraamtii xirashada salaaduu xiranayo ay takbiir noqotaa midda afaraadna waa qiraa'atu alfaatixati waa faataxada akhrinteeda waa inuu faatixadii markaa akhriyaa oo qofku faatixada akhrinteeda uu markaa la yimaado iyo wa bismi illaahi araxmaani araxiim bismi illaahi araxmaani araxiimna inuu akhriyo waayo aayatun minhaa waa ayad markaa ka mid ah waarukuucu iyo rukuucda wa fiihi iyo rukuucdoo lagu tuma'niiniyaa tuma'niino noqdo macnaha lagu xasilo watumaniya watuma'niinatu fiihi waa rukuucda tuma'niina inay noqoto inuu qofku rukuuco isla markii kor usoo istaaginoo madaxiisa uusan isla markii kor usoo qaadin laakiin waa inay noqoto miduu ku xasilo oo tuma'niina markaa uu markaa ku helo tuma'niina inay markaa noqoto ou ku xasilnaado taana markaa waa loo baahan yahay waarafcu kasoo korqaad iyo kasoo kor noqosho iyo walictidaalu ictidaal labadaba ictidaalku waa inuu samica allah usoo kacaa qofka oo samica allahu uu yiraahdaayo saa usoo kor qaada madaxiisa ictidaalna inuu markaa la yimaado ku sugnaado iyo watuma'niinatu fiihi samica allahda inuu qofku tuma'niini xasilooni ku dhex sameeyo samica allahu liman xamid rabbanaa u dhihino uusan markaa dedejinin waasujuudu iyo sujuuda sujuudna waa arkaanta waxay ka mid tahay salaada iyo watuma'niinatu fiihi ku xasilooni inuu ku xasilo sujuuda uu ku sugnaada waljuluusu fadhi bayna sajadatayn labada sujuudood inta u dhaxaysana inuu markaa fadhiisto wuu sujuuday macnaha wuu soo fadhiisana rabbi kfirlii buu akhriyaa kadibna waa ku noqonaa waa juluus iyo fadhi oo bayna sajadatayni labada sujuudood baynkooda uu qofku markaa fadhiisto watuma'niinatu fiihi ku xasilooni inuu ku xasilnaado fadhigaasoo uusan markaa degdegin haddana waaljuluusu iyo fadhiga al akhiiru ee markaa dambe dhiga dambiye atixiyaadka dambiye watashahudu fiihi tashahud iyo atixiyaad inuu akhriyo marna waa fadhi marna waa inuu atixiyaadku markaa ku akhriyaa iyo wasalaatu ku sallin cala annabiyi nebiga dushiisa sala allahu calayhi wasalam fiihi atixiyaadka dambe atixiyaadka dambe inuu nebigu markaa kula salliyo sala allahu calayhi wasalam iyo iyo watasliimatu aluulaa salaamo naqsiga koowaad waxaa jirta qolo qabtaa salaamo naqsiga koowaad inuu rukni yahay ka kalena uusan markaa ahayn oo qofku markuu assalaamu calaykum ta hore uu yiraahdo salaadii wuu ka baxay midda dambana waxay leeyihiin waa sunno rukni markaa ma aha oo waxay leeyihiin haddii atixiyaadka koowaad assalaamu calaykum uu yiraahdo xataa weysadu ay ka jabto salaadiis markaa way u jirtaa salaadiisu markaa way u jirtaa bay leeyihiin iyo watasliimatu aluulaa salaama naqsiga koobaad wiyatu lkhuruuji iyo niyo inuu qofku la yimaado ka bixitaan uu ka baxo waniyatun iyo niyo inuu qofku markaa la yimaado niyadaasoo alkhuruuji uu uga baxayo min asalaati salaada oo kabixitaanka salaada laftigeeda waxaa la leeyahay niya markaa loo baahan yahay oo qofku inuu markaa niyeysta inuu ka baxayo min asalaati fii qowlin waa qowl iyo wa tartiibuhaa say isugu kala xigaan calaa maa dakarnaahu saan u soo xusnay saan u soo sheegnay inay iskugu xigxigaan oo niyo ugu horayso oo istaag macalqudra ay ku xigto oo allahu akbar ay ku xigto oo faatixadii iyo akhrinteedii ay ku xigto oo rukuuc ay ku xigto oo ictidaalkii samicalla uu ku xigo watartiib iyo wa tartiibuhaa tartiibteeda isku xirxirkeeda calaa maa dakarnaahu saan ku soo xusnay iyo saan usoo sardinoon usoo soo sheegnay inuusaa markaa ahaato oo habkaasi uu u sameeya ama asoo niyo la imaan hadduu xirto asagoon istaagin hadduu faatixo akhriyo weli uu fadhiyo asagoo weli rukuucan hadduu sujuud ka bilaabo waa wada qalab saasay markaa noqonaysaa idan waa in sidaa uu ula yimaada intaa afar iyo siddeed iyo tobanka ah waa arkaantii iyo ruknayaashii salaada faslo fii sunani asalaati sunnooyinka salaadii wa hay-aatihaa hay-aadkeeda hay-aadkii qaababkeedaa markaa loola jeedaa iyo sunnooyinka salaada iyo hay-aadkeeda fii sunani asalaati salaada sunanadeeda iyo wa hay-aatiha wa sunanuhaa sunooyinkeeda qabla adukhuuli intausan qofku gelin fiiha salaada gudaheeda shay-aani waa laba shay laba shay ama laba arin waaye qofka sunnooyinka salaada waa intuusan gelin midna waa markuu gala kadib unanu ahaa sunnooyinkeeda qabla dukhuuli gelitaanka ka hortaa uu galay salaada horteeda shay-ani waa laba shay laba arin waaye waxaa la rabo kow alaadaanu iyo waliqaamatu waa aadaan iyo aqimitaan aadaan iyo aqimitaan inuu markaa la yimaado oo aadaan iyo aqimitaan uu markaa qofku la yimaado labadaa sunnooyinkeeda waaye waa intuusan qofku salaada gelin wa bacda adukhuuli gelitaan kadib fiiha salaada uu galana shay-aani waa laba shay ayagana ta koowaad altashahud alawalu waa tixiyaadka koowaad waalqunuutu iyo qunuudka fi subxi salaada subax uu ku qunuudo iyo wa fi lwitri witirka oo fi nisfi alakhiiri nuska ugu dambeeya oo min shahri ramadaan ah labadaana sunnooyinkooda waayuu leeyahay marka qunuudka oo fi subxi uu markaa leeyahay waa cala lmadhab atashahud alwal waa sunno atixiyaadka koobaad waalqunuutu iyo qunuudka oo fi subxi lagu qunuudiyo wa fi lwitri salaada witirka ah oo fi nisfi alakhiiri nuska dambe oo min shahri ramadaan marka la gaaro labadaa wuxuu leeyahay waa inuu qofku uu labada ogaado markuu salaada gala kadib sunnooyinkeeda inay yihiin oo sunnooyinkeedu ay yihiin oo filwitri fi nisfi alakhiir min ramadaan wuxuu ula jeedaa inuu qofku markaa salaada witirka ah uu ku qunuudo min shahri ramadaan ama taraawix ha tukado ama yuusan markaa tukanine wa hay-aatuhaa hay-aadkeeda khamsata cashara khaslatan waa shan iyo toban qaybood salaada hay-aad waxaa yidhaahdaa waxyaabaha aan salaada jebinaynin waxyaabaha aan salaada jebinayn oo waxba aan u dhimaynin wa hay-aatuhaa waa hay-aadkeeda khamsata cashara khaslatan wa shan iyo toban khasladood kow rafculyadayni gacmaha oo kor loo qaada cinda takbiirati alixraami takbiirtii allahu akbarta lagu xiranaya agteeda inuu qofku gacmaha kor u qaado wa cinda arukuuci iyo rukuucda agteeda rukuucda agteedana inuu kor u qaado gacmaha oo mar allaale markuu allahu akbarta leeyahay inuu gacmaha markaa kor u qaado waa marka uu xiranayo wa hay-aatuha hay-aadka salaada macnaha salaada aan jeminaynin khamsata cashara khaslatan waa shan iyo toban khasadood ama waxyaabood rafculyadayni gacmaha korqaadkooda waaye cinda takbiirati alixraami takbiiratulixraamka agteeda wa cinda arukuuci iyo rukuucda agteeda waarafci minhu marka laga soo kor noqonayo rukuucda markuu qofku ka soo kor noqonayo samic allah uu leeyahayna inuu gacmaha kor u qaado wa lyamiini midigta saaritaankeeda cala shimaali bidixda korkeeda la saaro gacanta bidixda in marka hore sadriga aabta inta la dhigo kabacdi midigtu ay kor soo marto wa lyamiini wa wadculyamiini midigta dhigitaankeeda la dhiga ama la saara cala shimaali bidixda korkeeda iyo wtawaju iyo walisticaadatu isticaadada isticaadada waa magangelida waljahru inuu la jahro fii mawdicihi meelihiisa meelaha jaharka ah waalisraaru iyo israar waa siriyaysi fii mawdicihi boosaskiisa uu ku siriyeysto salaadaha qaar waxaa jira sirta loo akhriyo qaarna lala jaharoo kor loo qaado salaadaha subaxa oo kale cishaa-iga oo kale iyo maqribka saddexdaa waa lala jahraa ragacooyinka hor hore amaa salaadaha kale <clears throat> ee duurka iyo casirka ayagu waa la siriyeystaa dhammaan ama in saddexdaa salaad ee kale qaybaha dambaa la siriyeystaa qeybaha horena waa lala jahraa marka wuxuu leeyahay lajaharka inuu qofku la jahro inuu qofku markaa la jahro waaljahru fii mawdicihi boosaskiisa waa booska jahrige waalisraaru iyo siriyeysi fii mawdicihi mawdiciisii booska sirta loogu talagalay iyo waalta'miinu ta'miinka aamiinaysiga oo marka faatixada la dhammeeyo aamiin qofku uu yidhaahdo hay-ada salaaday ka mid tahay wa qiraa'atu iyo aqrin suurati sod in la aqriyo bacda alfaatixati faatixada kadib faatixadu ayadu waa rukni ama waa waajib saan soo marnay laakiinse suuradda ku xigta ee faatixada ka dambaysa waa hay-ado ama waa sunno qofkuu akrin karaa hadduu ka tagana salaadiisu markaa way u jirtaa wa qiraa'atu suurati bacda alfaatixati waltakbiiraatu iyo takbiiraysiga qofka inuu allaahu akbar yidhaahdo cinda alkhafdi iyo walrafci cinda alkhafdi markuu raaracahayo uu hoos aadahayo iyo waalrafci markuu ka soo kor noqonayo minhu khafdigii manaa markuu rukuucda aadayo iyo markuu sujuudda aadahayo iyo xaaladahaa in mutaraadka ila yimaado iyo waalrafci minhu kasoo kor noqoshadooda ila markuu rukuuca waa inuu allaahu akbar yiraahdo samic allah waa kor noqosho sujuudda markuu aada waa inuu allahu akbar yiraahdo iyo warafci kasoo kor noqosho iyo markuu kasoo kor noqonayo kasoo noqonayo minhu khafdigii ama hoos aadkii cinda alkhafdi hoos aadid iyo warafci minhu kasoo kor noqoshada iyo wa qowlu samica allahu liman xamida rabbanaa laka alxamdu iyo qowlka asaga ah hay-aadka salaaduu markaa ka mid yahay wahwa samica allaahu wa qowlu dheh qowlka samica allaahu ilaahay wuu maqlaa ah liman xamidahu qofkii ku mahdiya rabbanaa rabbiyow laka adigay alxamdu mahdi kuu sugnaatay iyo watasbiixu tasbiix in la akhriyo fi rukuuci rukuucda iyo wasujuudi sujuudaba wاtasbiixi wuxuu ula jeedaa subxaana rabbiya alaclaa iyo subxaana rabbiya alcadiim subxaana rabbiya alcadiim oo rukuucda ah iyo subxaana rabbiya alaclaa oo sujuudda markaa ah waatasbiixu waa tasbiix qodobka kale oo fi rukuuci rukuucda lagu dhex aqriyo iyo wasujuudi sujuudda dhexdeeda wa wadcu alyadayni labada gacmood saaritaankooda calaa fakhidayni labada bowdood ama laba cajarood labada cajarood lakala saarto e, filjuluusi fadhiga atixiyaadka labada atixda marka loo fadhiisanaya gacmood in laba fakhidayn ama labada bowdood amase laba jilbood saa markaa loo saarto midigtana midigta la saaro bidixdana bidixda markaa la saaro yabsudu wuu fidinayaa qofka alyusraa gacanta bidixda ah wayaqbidu wulaabayaa laabayaa alyumna midda midigta ah mar allaale marka tixiyaadka la akhrinayu leeyahay labada gacmood wuxuu saara qofka labadiisa jilbood ama labadiisa bowdadood markuu saa u saaro gacanta bidixda ah faraheeda waa fidinayaa yabsudu wuu fidinayaa alyusraa ta bidixda ah wayaqbidu wuu laabayaa alyumna ta midigta ah ila almusabixata midda lagu tasbiixsado ma ahane midda ee suulka ku xigta ee lagu tasbiixsado ama la taago taas ma ahane faraha oo dhan wuu soo laabayaa ilaa soddon iyo shan camal xisaabta loo qoro oo kalea lagu miihaalaa saa darteed gacanta mid hadduu wada fidiyey bidxee midigta waa inuu soo laabo ila almusabixata midda musabixada ah maahane waa midda murdisoyda la yidhaahdo ama sabaabana waa la yidhaahdaayo waa midda wax lagu ishaaro markaad qof canaananayso fartaasaad saa leedahay waryaa joog saas oo kale ayadana waxaa lagu magacaabaa musabixa marka midaas maahane faraha midigta oo dhan wuu laabayaa fa innahu maxaa yeelay yushiiru bihaa wuu taagayaa mutashahidan markuu tashahudayo markuu adtaxiyaadsanaya amase uu adtashaahudka uu soo gaaro ashhadu an laa ilaaha ila allah marka uu soo gaaro markaa qofka waa la taagayaa ayada ila almusabixa fa inahu yushiiru biha mutashahidan markuu tashahudayo amase uu towxiidsanayaba waliftiraashu goglasho fii jamiici aljalasaati fadhiyooyinka dhammaantood qofku inuu goglado oo lugtiisa uu goglado iyo watawaruku inuu ku fadhiisto ee salka fi ljalsati alakhiirati atixiyaadkii fadhiga ugu dambeeya iyo wtasliimatu athaaniyatu salaamo noqsiga labaad oo meesha wuxuu ku cabirayaa saan hore usoo marnay salaamo noqsiga koowaad keliya ayaa waxa ah waajib ah oo qofku inuu la yimaado laga rabaa amaa salaamo noqsiga labaad hay-ad buu ku tarinaya kutiya waxaan salaada markaa waxba u dhimaynin ayay markaa ka mid tahay waliftiraashu iftiraash inuu qofku sameeyo fii jamiici aljalasaati fadhiyooyinka dhammaantood waa inuu u fadhiistaa watawaruku iyo inuu biraysto oo birada uu ku fadhiisto ama salka fi ljalsati alakhiirati atixiyaadka dambe oo macnaha atixiyaadka koowaadna qofku wuxuu ku fadhiisanaa lugtiisa bidixda ah midda midigta ahna waa taagayaa oo salkiisa wuxuu saarayaa lugta korkeeda waa atixiyaadka koowaad atixiyaadka labaad tawaruq baa la samaynayaa iyo watawaruku inuu qofku tawarukay tawaruq ahaan uu u fadhiisto oo macnaha meeshii atixiyaadka koowaad uu lugta kaga fadhiistay hadda ma kaga fadhiisanaya horey buu u bixinayaa birada iyo salkiisuu dhulka dhigaa macnaha tawaruq fi ljalsati alakhiirati waa atixiyaadkii fadhiga dambe waatasliimatu iyo salaamo noqsiga athaaniyatu ee labaad faslun kana fasal waaye fii umuurin umuuro oo tukhaalifu fiiha almar'atu arajul ninku ay naagtu ku khilaafayso marka las tukanayo salaadii waa salaad laakiin meelo ayaa jirta ragga iyo dumarku ay ku kala duwan yihiin waalmar'atu mar'adu qofka dumarkaa loola jeedaa tukhaalifu waxay ku khilaafaysaa alrajula ninka fii khamsati ashyaaa shan waxyaabood shan arimooyin sida uu ragga ay yeelayaan ayagu ma yeelayaan buu ula jeedaa waalmar'atu mar'adu tukhaalifu way khilaafaysaa oo way ka bedelanaysaa alrajulu ninka waxay uga bedelnaanaysaa fii khamsati ashyaaa shan waxyaabood ama shay shay faarajulu ninku yujaafii wuu kala fogaynayaa mirfaqihi xusuladiisa suxulada ama xusulada markuu sujuudayo saas u kala qaadaya wuu kala fogeynayaa muxuu ka fogeynayaa can jambayhi labadiisa dhinac meesha feeraha ah wuu kala dhaqaajinayaa wa yuqillu kor ayuu u qaadayaa kor uu uga qaadayaa marka batnahu calooshiisa can faqidayhi boodooyinkiisa fi rukuuci iyo wasujuudi labadaba midda koowaad ninku wuu kala fogaynayaa labadiisa xusul can jambayhi buu ka fogeynayaa labadiisa jambi iyo labadiisa dhinac wa yuqilu waa kor qaadayaa batnahu calooshiisa can faqidayhi faqidooyinkiisa ayuu ka fogaynayaa oo ku dhejin maayo ee cajarooyinka fi rukuuci iyo wasujuudi labadaba taa marka waxay u sahlaysaa qofku markuu sujuudsan yahay in sankiisa iyo wejigiisa uu dhulka la helo inuu dhulka si fiican u makaniyo waa haddii kayfiyadan uu markaa u rukuuco ama uu u sujuudo wayajharu wuu la jahrayaa fii mawdici aljahri meelaha jahriga ah ee loogu talagalay in lagula jahro salaada raggu way la jahrayaan wa idaa naabahu hadday ku soo dirido oo ay ku timaado shay-un shay fi salaati salaada gudaheeda imaamkiibaa wax qalday oo kale amase wax noocaasoo kale ah ayaa yimid fi salaati sabbaxa wuu tasbiixsanayaa isaga oo raggu waxay isugu baaqayaan waa tasbiix imaankiibaa rakacad ka tegey ama meelyaad loo faiisan lahaa buu istaagay ama meel la istaagi lahaa buu fadhiistay waxaa lagu baraarujinayaa ragga way isku baraarujinayaan waxay tahay waa in inay tasbiixsadaan subxaana allaahi saasay markaa leeyihiin taasaa marka ragga loogu talagalo wuxuu leeyahay wa idaa naabahu hadday ku soo cusboonaato oo ay ku timaado shay-un shay fi salaati salaada gudaheeda sabaxa wuu tasbiixsanayaa ninkii oo qofka raggaa subxaana allah wuu markaa leeyahay hadduu imaam wax qalda keliya ma aha waa xaalad walba iyo wax walba oo kusoo soo cusboonaadoo kusoo dirsiima oo ku yimaada salaada gudaheeda qof albaabka kuusoo garaacay salaadii baad ku jirtaa subxaana allah waad dhihi kartaa si uu u ogaado inaad salaad markaa ku jirto wa idaa naabahu shay-un fi salaati sabbaxa wa cawratu rajuli ninka cawradiisa maa bayna suratihi wa inta u dhaxaysa xudinta iyo wa rukbatihi rugbadiisa jilbaha dhowiyadiisa inta u dhaxaysa intaasaa cawra u ah ninka oo waajib ay ku tahay inuu qariyo ama wixii intaa ka badan yaa bani aadam khuduu ziinatakum cinda kulli masjid buu dhaha ilaahay quruxdiinii ziinadiina usoo qaata masjid kasta waa salaad walba taasaa loogu talagalay amaa cawrada in la qariyo ay waajib tahay ragga waa cawratu rajuli cawrada rajulka iyo ninka maa bayna suratihi iyo rukbatihi waa suradiisii rugbadiisa inta u dhaxaysa mar-adu waa qofka dumarka ah waa intaa wixii khilaafsan aan soo sheegnay laakiin wuu sii tafatirayo tadummu way isku soo dhejinaysaa bacdahaa qaarkeed ilaa bacdin qaarka kale way soo ururinaysaa ayada oo waxay leeyihiin ninka bacdamaa yujaafii mirfaqihi uu yahay can jambayhi ayada saa ma aha waa isku keenaysaa tadummu tadummu way isku soo dumaysaa waa isku soo aruurinaysaa bacdaha qaarkeed ilaa bacdin qaarka kale saasay markaa yeelaysaa oo bedelmaa tii hore ragga lagu tilmaamay yujaafi mirfaqayhi can jambayhi jambooyinkiisa ee dhinacyadiisa ayuu saa'is u kala qaadaa wuu kala fogaynaa ama ayado maya sababtuna waxay tahay bay leeyihiin sida ugu sida ugu xafxif badan oo ugu dhowrsanaasho badan yaa saas markaa ah oo mar walba aruuriska ah ay ku fiican yihiin saasuu markaa leeyahay tadumu way dumaysaa oo way isku soo aruurinaysaa oo way isku keenaysaa bacdahaa qaarkeed ilaa bacdin qaarka kaleoo ma kala fogeynaysa sida ragga oo kale oo isku soo aruursanaysaa ta kale wa takhfidu waa raaricinaysaa oo hoos bay u dhigaysaa sawtaha codkeeda bixadrati arijaali haddii rag xaadir ay yihiin ay goobjoog yihiin raggaasoo al ajaanibi ajaanib markaa ah xataa ay aayadaha loogu talagalay in lala jahro oo kor loo qaadoo leeyahay haddii rijaal ajaanib ah ay meesha joogaan way ka tegaysaa ama hoosay u dhigaysaa wa takfid way hoos dhigaysaa oo way raaricinaysaa sawtaha codkeeda waa marka salaada jahriga la tukanayo bixadrati rijaali rag xaadiritaankooda haddii ay jirto ama goobjoognimadooda alajaanibi kuwaasoo ajaanib ah wa idaa naabaha hadday kusoo cusboonaatay kusoo dhacdo shay un shay fi salaati salaada gudaheedana oo meeshii ragga sabaxa la yiri ayagu maxay samaynayaan safaqad wayse cabgaraacaysaa macnaha tasfiiq tasfiiq waxay samaynayaan tasfiiqad macnaha oo sacabgaraaco gacanta meesha eh, eh, eh, meesha wax lagu cuname meesha koreyso taasaa markaa lagu dhufanaa wa jamiicu badani alxurati naagta xorta ah korkeeda badankeeda dhammaantiis cawratun cawro waaye salaada gudaheeda ilaa wajhaha wejigeeda iyo wa kafayhaa kafaynkeeda ma ahane waalammatu amadana waa adoonta karajuli waa sidii rajulka oo kale salaada marka la fiiriya ka rajul oo kale waaye oo inta ragga lasoo tilmaamay wa cawratu rajul maa bayna suratihi iyo wa rugbatihi taasay adon markaa noqonaysaa waa salaada gudaheeda faslu fii mubatilaati asalaati waxyaabaha salaada buriya waladii midka yubtilu salaata salaada burinaya axada cashara shay-an waa kow iyo toban waxyaabood waxyaabaha salaada burinaya waa axada cashara waladii midka yubtilu buriya asalaata salaada axada cashara shay-an waa kow iyo toban waxyaabood kow alkalaamu alkalaamu alcamdu waa hadalka oo camdiga ah hadalka si kas ah ama ulakac ah markaa loo hadlo qofku hadduu hilmaansan yahay uu is-iloobo salaada gudaheeda ku hadlo salaadiis waa u jirtaa haddii jaahil uu ka yahayna asagana waa u soconaysaa ilaa uu ka tacliinsanaado amaa qofku hadduu camdi u sameey waa ogyahay salaada lagu hadlay mamnuuc tahay jaahil kama aha naasi ma aha oo qof hilmaamay ma aha inuu salaad ku jiro alkalaamu waa hadalka alcamdu ulakaca markaa loo hadlo salaada way jebinaysaa waalcamalu alkahiiru iyo waxqabadka badan xarakaadkii dhaqdhaqaaqa kahiirkee faraha badan taana way jebinaysaa oo waxaa loo noqonayaa baa laleeyahay curfiga maxaa badnaan loo yiraahdaa maxaana yaraan la yidhaahdaa taasaa markaa loo fiirinayaa waalcamalu alkahiiru waa camal fara badan qofka uu salaada dhexdeeda ku qabto iyo walxadathu xadath inuu ku dhaco salaad macnaha waxaa waxaa ka jabtay weysadii weysadiibaa markaa ka jabtay salaadii markaa way buraysaa waay walxadathu xadadka waa wax allaala wixii waysqaadka markaa jebiya iyo wa xuduudu najaasati najaaso soo dirinteedu najaasaad timid qofku markuu salaada galay kadib yo najaase markaa timid xaaladda hadday timaadana ayadana waxay noqonaysaa waxyaabaha mubtilaadka ah ee jebiya ee salaada wankishaafu alcawrati wainkishaafu alcawrati de cawradoo faydantaa haddii hal mar intay dabeyl timaado kor u qaadamo qofku hal mar wax noocaasoo kale isla markii isku qabsado dhib ma ku sugna laakiin inkishaaf alcawra hadday timaado salaadu markay buraysaa waa shuruudaha waxaa ka mid ahaa satrulcawra in corada la asturo haddii asturmi weyso oo inay faydanto ay noqoto shardigiibaa maqan idan salaadii way buraysaa wa taqyiiru niyati iyo niyada oo doorsoonta qofkii salaadii uu niyeystay ayaa wuxuu buu bedelay wuxuu u bedelay niyadiisa u takyiiriyey inuu salaada ka baxo salaada ka bixitaankeedii ayuu markaa niyeystay wa taqyiiru anniyati niyada inuu bedelo wa taqyiiru niya iyo wastidbaaru lqiblati qiblada inuu ka wareego qofkiibaa qibladii markaa ka wareegay waalaklu cunitaan washurbi cabitaan wax allaala wixii cunitaana ama cabitaana xataa wax yar ha noqdaano kuwaana waxay ka mid yihiin waxyaabaha salaada buriya waxaa kaloo salaada buriya waalqahqahatu qahqahada waxaa lagu magacaabo waa qosolka xeeldheerka ah qosolka laboo midna waa mid qofku uu muusoodo ama dhoola cadeeyo midna waa mid uu soo bixiyo qahqah qahqah saa markaa yidhaahdo xataa mararka gool ka mida laga yaabo qosolka kasoo baxaya inay xarfo noqdaan inay xarfo markaa noqdaan marka waalqahqahatu waa qosolka weyn iyo wariddatu waciyaadu billaah qofka oo ridooba inuu salaada gudaheeda kula hadlo ama uu la yimaado shay gaalnimo keenaya wariddatu iyo riddadii intaa waxay ka mid yihiin waxyaabaha salaada markaa buriya faslun fii cadadi rakacaati salaati e, fii cadadi rakacaati salaati ee rakacooyinka salaadaha aasan kuwa waajibka ah cadadoodii waayo cadadoodii waaye fii cadadi tirooyinka iyo intay la eg yihiin rakacaati salaati salaada rakacooyinkooda wa rakacaatulfaraa'idi waajibaadka rakacooyinkiisa sabcata cashara sabcata cashara waa toddoba iyo toban ragcatan oo rakacadood waa marka laga bixiyo jumcaha ilan jumcaha waxbaa nusqaama qofku mar allaala marka uu yahay qof musaafir ahna waxbaa nusqaama ayadana labadaa haddii laga saaray salaadaha kale caadiga faraa-isha ah ama waajibaadkooda ah waa toban iyo toddobo waa sabcata cashara ragcatan fiiha waxaa ku sugan oo gudahooda ah arbacu wa thalaathuuna sajadatan soddon iyo afar sujuudood rakacooyinka toddoba iyo tobanka rakaco ah waa rakacaadka salaadaha waajibka ah oo aan jimco iyo safar ku jirin waa awqaaddii wakhtiyaalka kale ee markaa ka soo haray wa rakacaatu lfaraa'idi sabcata cashara ragcatan waa toddobiy toban rakacadood fiiha waxaa ku sugan arbacun wa thalaathuuna sajdatan soddon iyo afar sujuudood waa guud ahaan wa arbacu wa tiscuuna takbiiratan sagaashan iyo afar takbiirood wa arbacu wa tiscuuna sagaashan iyo afar takbiira takbiiratan oo takbiiro ah wa tiscun iyo wa tiscu tashahudaati waa sagaal ataxiyaat wa tiscu tashahudaatin iyo wa casharu tasliimaatin toban salaamu noqsi salaamu noqsiyaal toban ah wa minhu waxaa ka mid ah may wa casharu tasliimaatin wa miatu dheh wa miatu wa halaathu wa khamsuuna boqol iyo konton iyo saddexoo tasbiixatan tasbiixaad ah subxaana allahi marka laysku daro waa boqol iyo konton iyo saddex wa jumlatu larkaani rukniyaalka marka laysku daro jumlooyinkooda fi salaati salaada gudaheeda dhammaan waa mi-atun wa sittatun wa cishruuna ruknan rukniyaalka salaadaha jumla ahaan marka la fiiriyo intaas waxay ahaayeen rakacaadka salaadaha tiradooda oo tasbiix iyo iyo uu ku daray sujuud iyo rukuuc iyo takbiir iyo wixii lamid ah haddii laysku daro arkaanta salaadahana mi-atun wa sittatun wa cishruuna waaye waa boqol iyo labaatan iyo lix ruknan oo rugniyood boqol iyo labaatan iyo lix mi-atun wa sitatun wa cishruuna waa boqol iyo labaatan iyo lix rugni ayaa ku jira salaadaha guud ahaan fi subxi salaada subax keligii thalaathuuna ruknan waa soddon rugni wa fi lmaqribi salaada maqribka ah ithnaani wa arbacuuna rugn waa laba iyo afartan tiirood ama rugniyood wafi rubaaciyati labadaa waa labada salaadoodoo aan afar afarta ahayn maqribkuna waa saddex subxuna waa labo marka fi subxi halaathuuna ruknan waa soddon rukni wa fi lmaqrib ithnataani wa arbacuuna waa afartan iyo laba rugnan wa fi rubaaciyati salaadaha afar afarta ah waa casarka waa duhurka waa cishaa'iga arbacun wa khamsuuna ruknan waa konton iyo afar rugniyadood waman cajaza qofkii ka caajiza can ilqiyaami istaag waman cajaza qofkii ka caajiza can ilqiyaami istaag xaggiisa fi lfariidati waajibkuu ku istaago uu istaag ku tukado sallaa wuu tukanayaa jaalisan fadhi buu ku tukanayaa waman cajaza qofkii ka caajizo keri waayaa laga wadaa can iljuluusi fadhina sallaa wuu tukanayaa multajican jiif jiif buu markaa u tukanaa asagana asoo dhinac u jiifa ayuu markaa tukanayaa waman cajaza qofkii caajiza oo kari waaya can ilqiyaami istaag xaggi filfariidati lfariidati waajibkuu u istaago sallaa jaalisan fadhi buu ku tukanayaa waman cajaza qofkii ka caajiza can iljuluusi fadhi xaggiisana sallaa multajican wuxuu tukanayaa asagoo dhinacu yaala asagoo dhinac dhinac ama mudacji ahoo jiifa ayuu markaa tukanayaa waman cajaza canhu midiin qoran tahay sidaa mise faslun fii sujuudi sahwi baa ku xiga waman cajaza canhu sallaa mustalqiyan taa midiin qoran tahay waman cajaza qofkii ka caajiza canhu waa jiifkii sallaa wuu tukanayaa mustalqiyan asagoo qorqor u yaala asagoo qorqor u yaala waman cajaza qofkii ka caajiza waman cajaza qofkii ka caajiza macnaha waman cajaza qofkii ka caajiza muxuu ka caajisay mustalqigii waman cajaza ama fain fain cajaza aw ma'a wuu ishaarayaa bira'sihi madaxiisa wanawaa biqalbihi qalbigana uu ka niyeysanayaa qalbiguu ka niyeysanayaa kana tukanaya macnaha madaxna uu ka ishaarayaa kutubaha qaarkood inaysan ku qornayn baa suuragal ah baabu fii sujuudi sahwi haynoo joogta meesha wabilaahi tawfiiq wallahu aclam